بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين waxaynu toos u bilaaban doonaa biidn اllahi tabaaraka wa tacaala kitaabka siirada ah ee magaciisuna uu yahay khulaasatu nuuri اlyaqiin kitaabkan haddii warbixin yaroo kooban aynu ka bixinno inta aynaan gudagelin sidaa magaciisaba ka muuqata kitaabkani waa khulaasa waana kitaab yacnii laga soo koobay ama laga soo ururiyey oo laga soo khulaaseeyey kitaab kale marka khulaaso macnaheedu waa sida kitaabkan waxaa asal u ah kitaabkan loo yaqaano nuur ulyaqiini fi siirati sayidi اlmursaliin oo uu iska leeyahay sheekhii la odhan jiray moxamed alkhudari kitaabkaasaa mu-alifka ama mulakhiska kitaabka soo khulaaseeyeyna uu ka soo ururiyey waxaa soo khulaaseeyey oo khulaasadan iska leh ee sheekhii la odhan jiray cumar cabdijabbaar marka taasi waa kitaabka iyo halka uu ka yimi marka nuurulyaqiin baa asal u ah kitaabkuna waa khulaasadii weeyi qaabka uu mualifku kitaabkan usoo khulaaseeyey ama uu u dhigay markaynu eegno waxa uu u qoran yahay kitaabku qaab u yaro dhow sidan akaademiga ay u qoran yihiin manaahijtu oo wuxuu sameynayaa marka uu mowduucii soo khulaaseeyo as'ilaa ku xigta as'iladana khulaasa haddana kusii xigta casharkii oo lasoo ururinayo waana qaabka had iyo jeer xilliyadan dambe de wax loo dhigo day su-aalo tahay day khulaaso tahay kitaabkan markaa qaabka aynu u diraasayn doonno insha allahu tacaala marka darsiga laga yimaado as'ilada iyo khulaasada labadaboo dee waynu akhriyi doonnaa oo ka tegi mayno laakiin su-aalaha jawaabtoodu waxaa lala sugayaa maalin walba xiisadda bilowgeeda su-aalaha waynu macnayn doonnaa laakiin su-aalaha jawaabtoodu xiisada dambe u dhacaya waad ifahamtee soo ma waayo waktigeennaa iska koobano dii la yidhahdo isla su-aalaha cashirka laftiisa haddana ardaydii ha la weydiiyo wakti bay qaadanaysa markaa su-aalihii kollayba la isweydiin jiray fii bidaayat alxisa ayaa kuwa noqonaya kitaabka inoogu qoran khulaasadana insha allahu waynu akhriyi doonaa oo de waa iska koobantaha qaala almualifu raximah llah addowr اlأwal fi xayaati rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam waa wareegga koobaad oo ku saabsan min xayaati rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam noloshii nebi moxamed calayhi afdal الsalaati wa atamu tasliim wax ka mid ah macnuu waxa weeye dee la wada taaban maayo kitaabku waa khulaase laakiin wax ka mid ah noloshii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa aynu arki doonaayo wareeggaa koobaad aynu ku arki doonaa addarsu alwalu cashirka ugu horeeye koowaad sayidunaa muxammadun sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya sayidkeennii ama hormoodkeennii iyo hogaamiyaheennii oo ah nebi moxamed calayhi afdal asalaati wa atamu tasliim ereyga asayid rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu itlaaqo amaba waxa weeye dee lagu sheego nusuustay dee ku sugan tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiista waa ka qaarkeed waa ka ku tilmaamay ana sayidu waladi aadam nebi aadam awlaaddiisii iyo dadkaa ka farcamay oo dee bani aadam oo dhan ah hormoodkoodii baan ahay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulku inuu ahaa sayid shaki kuma jiro laakiin culimadu waxay isweydiiyaan awraadda iyo adkaarta iyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aadaanka iyo iqaamada ereyga sayid ma la raacin karaa oo ma la odhan karaa allaahumma salli wasallim calaa sayidina muxamadin waxaa culimmadu ay leeyihiin ereyga asayid salliga dhexdiisa kumuu soo aroorin aayadda haddii aad eegto iyo haddii aad eegto dee waxa weeye nusu aayaadka haddii aad eegti haddii axaadiista aad eegtaba marka rasuulku inuu sayid ahaa shaki kuma jiro adiladana way ku caddahay laakiin awraadda iyo adkaarta iyo salliga ma la raacinaya sayidina iyada nusuustu may sheegin sidaa awgeed bay tahay qofku inuu ku gaabsado un intii adiladu ay sheegtay taa macnaheeduna maaha in rasuulka loo diidayo amaba la leeyahay sayid mu ahayn oo dee waynu sheegnay axaadiidta rasuulku uu kaga warramayo laakiin salliga in la raaciyo lagu daro ama xilliyada kale adkaarta qaarkeed ila waa kan salligu ku jirabe waxa weeye iyadu may soo aroorin waxaa markaa mualifku uu yidhi calayhi raxmat ullah huwa rasuulu اllahi ila اnnaasi kaafa wa aakhiru اlanbiyaaءi wa imaamu اrusuli haddii aynu ka warbixinno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah ummaddan hormoodkeedii iyo rasuulkii ilaahay uu soo diray huwa isagu rasuulullaahi waa rasuulkii ilaahay uu u soo diray ila annaasi dadka xaggooda kaafatan xaal ay dhammaantood yihiin wa aakhiru lambiyaa'i ambiyada kii ugu dambeeyey weeye wa imaamu rusuli rususha alla uu soo dirayna hormoodkoodii iyo imaamkoodii weeye qodobkaa koobaad waxaa sheekhu uu ku bayaaminayaa man huwa rasuulu اllah man sayidunaa muxamed salى اllahu alayhi wasalam waxa uu ka dhigay markaa jawaabta ama uu sheegay inuu yahay rasuulu اllahi ilى اnnaasi kaafa inuu rasuulkii ilaahay yahay dee nusuustaynu ku haynaa alkitaabu wالsunnatu waxaa kaloo ilaahay uu soo raaciyey mucjizooyin lagu rumaysanayo oo caddaynaya ama calaamad iyo astaan u ah nebinimada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka waa rasuulu llah ila annaasi kaafa dadka oo dhan baa loo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qodobka hore oo ah huwa rasuulullaahi ambiyadii kale iyo rasushii kaleu la wadaaga oo dee iyagaba ilaahay baa soo diray waxaa laakiin uu kaga duwan yahay saddexda qodobee dambe ila annaasi kaafa wa aakhiru alanbiyaa'i wa imaamu rusul saddexdaas isagay gaar u yihi waa rasuulu llaahi ila annaasi kaafa oo dadka dhammaantood baa loo soo diray waana waxyaabaha uu ambiyada kale kaga duwanaa mid ka mid ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey waxyaabaha ambiyada uu kaga duwan yahay inay ka mid tahay wa kaana annabiyu yubcatu ilaa qowmihi khaasa wa bucihtu ila annaasi caama wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam ambiyadii iyo rusushii aniga iga horreysay nebi walba waxaa si gaara ama gooniya loogu diri jiray qoomkiisa iyo tolkii ayagunbuu ku koobnaa oo risaalada iyo fariinta uu qaadayo loogu dhiibay wuxuu leeyahy rasuulku laakiin aniga buciftu ila annaasi caama dadka oo dhan baa la ii diray wa aakhiru alambiyaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada kii ugu dambeeyey weeye lagu soo khatimay ee lagu soo gebagabeeyey ilaahay baana qur ku tilmaamay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama nabiyiin khaatama annabiyiin waa kii ambiyada lagu soo khatimay weeye yacni nebi ka dambeeyaa ma jiro rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamaya laa nabiya bacdii nebi aniga iga dambeeyaa ma jiro cid kasta oo sheegata nebinimo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii sheegashadaas maxay noqonaysaa been bay noqonaysaa in la rumaystoo la raaco amaba run la moodaana dee sax noqon mayso waaba gaalnimo ile nusuustanay ka hor imanaysaa way jiraan dadyaw badan oo nebinimo sheegtay rasuulka dabadi calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna qaarkood baabuu ka waramayo waa kii lahaa dabadee waxaa iman doona soddon beenaale oo mid waliba uu sheeganayo nebinimo soddon way ka badan yihiin laakiin waa inta ugu muuqa dheeree dee ugu fadalla cadcad weeye ayaa loo jeeda dhan waliba xeelad buu samaystay walyaha nebinimada sheegtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabadi midba meel buu ka soo gelaya qaar baa axaadiidta lafteeda xagga kale u dhigay sida iyagu jeclaayeen oo xadiidkaa tilmaamaya laa nebiya bacdi baa ragga qaarkood waxay ku dareen ziyaado ah ilaa an yashaa allahu hadda xadiidka kumama jirto lakiin maxay raaciyeen ilaa marka halkaa wuxuu ku xidhay mashii'ada ilaahay soo ma hadde oo macnaheedu yahay hadii alla doono uu soo baxayo hadda ilaa in inshaa allahdu beelba ma haysato u fiirsa qaarkood xadiidkan laftiisa laa nebiya bacdi soo maaha nin baa wuxuu leeyahy isagoo doonaya inuu nebinimo sheegto rasuulka dabadi calayhi isalaatu wasalaam ayaa wuxuu ihi magacayga waxaa la yidhaahdaa laa kii hore waan ka guurayba magacaygu waa maxay waa halka wuu usoo socda maad garanaysa laa nabiya badi soo maaha laa nabiyun bacdi xarakadiina wuu bedelay oo muxuu u jeedaa laa ninka laa la yidhaahdo nabiyun bacdi weeye wuxuu ka dhiganayaaba in la sii sheegay soo arki maysa wuxuu le aniga rasuulkaaba iga sii warbixiyay inaan iman doono marka laa nabiya bacdi xagga kaluu ka warrogay soo arki maysa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa aakhiru اlambiya cid waloo sheegata nabinimo amaba aamintay in nebi uu iman karo oo nebi ka dambeeya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu iman karo waxa weeye way ku gaaloobaysaa arrinta wa imaamu rusul rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa imaamu rusul waa rususha hormoodkoodii iyo hoggaankoodii weeye nusuustaana tilmaamayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey waxaanu nahay ummadaha kuwii ugu dambeeyey waxaanaanu noqon doonnaa maxay kuwa ugu horeeya maalinta qiyaamaha ee ugu soo horbixi doona ee loogu soo horsaari doono ummadana dee isagaa ugu horeynaya nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka inuu imaamu rusul yahay adilo badan baa caddaynaysa meelo badanna way ku xusantay xataa fii leylati alisraa walmicraaj markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la geeyey beyt lmaqdis ama almasjid اlaqصى halkaa ambiyadii buu imaam ugu noqday soo ma ha waa imaam rusul marka waxa weeye ay noqoto aakhire iyo bachiga iyo isa soo saaridda iyo xisaabinta ummadaha iyo cidda ugu horeysa jannada furi doonta iyo cidda shafaacada weyn qaadi doonta iyo arrimahaasna isagaa la gaara waana arrimo tilmaamaya inuu yahay imaam rusul rususha waxa weye kii hormoodka uu ahaa الرسل walambiyaa way soo gudagelayaan waayo ma alfarqu النبي alnabiyi waalrasuul annabiyu waalrasuulu ma isku mid unbaa mise way kala duwen yaa sheegay waay haye may adiga ya waa loo waxyooday haye in la diray yani markaa rasuulka iyo nebigu waxay ku kala duwan yihiin baad leeday labadaba waa loo waxyooday xagga waxaa loo waxyooday ma gudbinayaa cid ma loo diray mise waxba gudbin maayo soo maaha saasa farqi ka dhigta waa farqi jira culimadu ay sheegeen waa yahay haye haye jazaak allahu khayra waa farqiga ugu wanaagsan ee culimada qaarkood ay sheegeen inuu yahay ka ugu fiican in la yidhaahdo labadaba horta waa loo wahyooday alrasuulu waannabiy labada mid walbana waxaa la amray maxay inuu gudbiyo laakiin midna waxaa loo waxyooday oo loo dhiibay fariin iyo waxyi cusub oo waa rasuulka marka laga hadlayo cidda loo dirayana ilaa qowmin kaafiriina baa dee loo diraa halka nebigu uu yahay waa loo waxyooday waxaana loo diray maxay dad marka horeba iyagu mu'miniin ahaa si uu ugu sii xoojiyo tii hore ay haysteen waa marka dee la kala saaro laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaana nabiyan wa rasuula jaءa bالdiin الإslaamiy aladi laa yaqbal اllah ywma اlqiyaamati diina غayrahu jaa'a wuxuu la yimi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam biddiini alislaamiy diintaa islaamka waxa weeye ah ama diintaa islaamigaa buu la yimi alladii diintaasoo laa yaqbalu allahu alla aanu aqbalaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha diinan diin hayrahu aan iyada ahayn qodobka labaad wuxuu sheekhu kaga warramay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu inoo sheegay kumuu ahaa rasuulu llaahi ila nnaasi kaafa wa aakhiru alanbiyaa'i wa imaamu rusul maxaa haddaba loo soo dhiibay fariinta iyo shayga alla uu waxyooday loo dhiibay maxay ahayd jaa'a biddiini alislaamiy wuxuu la yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay u soo dhiibay waa diinta islaamiga ah aladii laa yaqbalu allahu diintaasoo alla aan u aqbalaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha diinan hayrahu diin aan iyada ahayn ina addiina cinda allahi lislaam waay waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu waradiitu lakum lislaama diina wa huwa rasuulku min nasli saadaati qurayshin ashrafu qabiilatin fii makkata almukarama waxaa markaa xusid mudanoo sheekhu qodobkaa saddexaad uu kaga warramaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo halka uu ka tafiirmay iyo cidda uu ku abtirsanayey wa huwa rasuulku calayhi afdal asalaati wa atamu tasliim min nasli saadaati qurayshin quraysh madaxdeedii iyo hormoodkeedii tafyiirtoodii buu ka mid yahay oo dee qurayshiyadoo marka horeba qabaa'isha carbeed qabiilka ugu sharafta badan ahayd ayaa haddana rasuulku wuxuu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam quraysh hormoodkeedii iyo hoggaankeedii ayuu ka farcmay marka wahuwa rasuulku min nasri saadaati qurayshin quraysh madaxdeedii iyo hogaamiyayaasheedii tafiirtoodii buu ka mid yahay haddaba qurayshi maxay ahayd waa ashrafu qabiilatin waa qabiilada ama reerka ugu sharafta badan fii makkata almukarama makadii la karaameeyey dhexdeeda yani reerihii deganaa iyo dadyowgii deganaa reerkii ama qabiiladii ugu sharafta badnayd weeye marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa alla uu qadaray inuu yacni ka ahaado ama uu ka soo jeedo quraysh oo waxa weeye reerkaa sharafta iyo qadarintabaa carabi a u haysa xikmad iyo ujeeddaana ku jirto waxya waxay ka mid tahay waxyaabihii xoojinayey carabi yaani carabta inteedii kale in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay usoo joogsadaan markii dambe oo haddii laga soo saari lahaa dad bal loo arkayo inay iska liitaan amaba aan qadarin iyo qiimeynba loo haynin waxaa laga yaabaa dad badan inay soran lahaayeen ninkanaa wax noo sheegaya waabaanu ogni hallu ka soo jeeday waa wax bani aadamka iskaga abuuran walow aanay sax ahayn dee oo qofka in ama halka uu ka soo jeedo amaba midabkiisa iyo suuradiisa ama xaaladiisa dee waxa weeye nololeed in lagu qiimeeyo aanay ahayn marka laga hadlayo wanaaggiisa oo dee ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay ina akramakum cinda allaahi atqaakum haddana xilligaasi waxa waa xilli qabyaaladda calankeedu uu taagnaa oo carabi waxa ay isku muquunin jirtay ee ay ku kala bixi jirtay waxay ahayd farabadnaanta iyo cududda iyo inay isugu tar sheegtaan nin waliba halka uu ka soo jeedo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha lagu xoojiyey bay ka mid tahay ee nebinimadiisa iyo fariinta uu sido in dadku ay qaataan ay u soo joogsadaan inuu ahaa nin qurashiya ah oo quraysh ka soo jeeda haddii meelaha kale uu ka soo jeedi lahaa waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood aanay aqbaleenba waaya wayatasilu nasabuhu biismaaciila biismaaciila bni ibraahiima calayhim asalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam abtirsiintiisu waxay ku xidhiidhaa biismaaciila bni ibraahiima nebi ismaaciil oo ah ina nebi ibraahim calayhim asalaam labadaba <coughs> salaali korkooda ha ahaato waa nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim calayhim asalaam marka halkaana waxaynu ka arkaynaa qurayshi waxay ku abtirsanayeen ayo nebi ismaaciil calayhi salaam waaya marka afartaa qodobba waxaa sheekhu si hordhac ahaana uu ugu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kumuu ahaa diinta uu la yimi iyo abtirsiintiisu halka ay waxa weeye halka uu ka soo jeeda calashaan dhalash ahaan iyo tafiir ahaan iyo abtirsiintiisu halka ay xidhiidh kala leedahay ku xidhantay waaya as'ila man sayidunaa muxammadun bimaada jaa'a bihi man sayidunaa muxammadun sayidkeennii iyo hormoodkeennii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam kumuu ahaa bimaada jaaa bihi bimaada jaaa muxuu la yimi min ayi qabiilatin abuuhu aabbihii qabiiladee iyo reerkii buu ka soo jeeday biman yatasilu nasabuhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam abtirsiintiisu cidda ay gaadhaysay ku xidhan tahay ama waxa weeye uu faracaba dee ka ahaa kuma ayuu ahaa alkhulaasa ereyga alkhulaasa saynu sheegnay waa isla dersigaa oo un la soo ururinayo oo yacni aada loo soo koobayo khulaasadu waxayna odhanaysaa sayidunaa muxammadun sayidkeennii iyo hormoodkeennii moxamed ahaa sala allahu calayh wasalam huwa rasuulu ullaahi waa rasuulkii ilaahay uu usoo diray ila annaasi ajmaciina dadka dhammaantood <clears throat> jaa-a wuxuu la yimi bidiini lislaamiy <clears throat> diinta islaamigaa buu la yimi wa huwa carabiyun waa carabi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qurashiyun weliba qurashi ah oo carab dee quraysh buu ka sii ahaa waana cadnaaniyun oo waxaynu arki doonnaa insha allah darsiga ku arki doonnaa yacni dee abtirsiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qurayshba ilaa cadnaan ayaa dee waxa weeye ay socotay ilaa nebi ismaaciil calayhi isalaatu wasalaam waayo addarsu thaani darsiga labaad waxa uu ku saabsan yahay nasabuhu wa wafaatu waalidihi nasabuhu waa abtirsiintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa wafaatu iyo geeridii aabbihii waalid hadda halkan maxaa looga jeedaa waa abuuhu waaliduhu rasuulka aabbihi calayhi الsalaatu wasalaam waa cabdullaahi bnu cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdi manaaf ibni qusay ibni kilaab waa abtirsiintii oo kooban waa cabdillaahi bnu cabdilmualib cabdimualibna waa ina haashim haashimna waa ina cabdimanaaf cabdimanaafna waa ina qusay qusayna waa ina kilaab wa ummuhu rasuulka hooyadiina waa aaminatu bintu wahabin bintu wahabi bni cabdi manaaf bni zuhrata bni kilaab waa aamino oo ina wahaba wahabna waa ina cabdimanaaf cabdimanaafna waa ina zuhra zuhrana waa ina kilaab halkaa waxaynu arkaynaa abtirsiintii inay meel iska soo gelaysa sooma tii rasuulka aabihii calayhi isalaatu wasalaam iyo hooyadii fatajtamicu ummuhu rasuulka hooyadii abtirsiinteedu waxay kula kulmaysaa maca waalidihi rasuulka aabbihii abtirsiintiisa waxay kula kulmaysaa ayay isugu imanayaan fii jaddihi alkhaamisi awowgiisa shanaad wa huwa awowga shanaadna waa kilaabun kilaab wey kilaabna wuxuu ahaa kilaab binu mura ibnu kacab binu lu'ay binu khaalib binu fihra binu malik binu nadr binu kinaana binu khusayma <clears throat> binu mudrika binu ilyaas binu mudar binu nizaab binu macadi bni cadnaan yani intaa kalena insha alla waa too akhriyi doontaan waa abtirsiinta rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaa cadnaan laga gaadhayo waa inta la isku waafaqsan yahay culimaduna isku ijmaaceen ilaa cadnaan laga gaadhay maa bacda cadnaan baa magacyada iyo daabsiinta khilaaf ku yaro jira ishkaal kama taagna inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka mid yahay tafiirtii nabi ismaaciil calayhi salaam laakiin magacyada iyo siday u kala horeynayaan iyo wixii cadnaan ka dambeeya abtirsiinta khilaaf baa ku jira laakiin ma cadnaan iyo wixii ka dab yani waxa ka horeeya ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaasi culimadu way isku waafaqsan yihin marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii iyo hooyadii dee qaraab yani nasabkoodii iyo abtirsiintoodu waxay soo dhacaysay maxay ama ay isugu imanaysay fii jaddihi alkhaamis waa awoga shanaad walaqad tuwafiya waaliduhu wahuwa fii baطni umihi wa cumruhu amaaniya sana wadufina bilmadiinati walam yatruk lahu shay-an min almaal walaqad tuwufiya dhab ahaantii waxaa la oofsaday waaliduhu rasuulka aabbihii walxaal huwa rasuulku fii batni ummihi caloosha hooyadii uu ku jiro oo weli aanu sooba dhalaninba wa cumruhu iyadoo rasuulka aabbihii cumrigiisuu ahaa markaa uu dhintay hamaaniya cashrata sanatan waxaana lagu aasay magaalada madiina walam yatruk lahu shayan a min almaal waxaaba yaraatee hanti oo uga tegayna may jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii oo cabdilaahi ah waxaa geeridu ay u timi oo loofsaday rasuulka oo aan soo dhalaninba laakiin caloosha ku jira markaa uu rasuulka aabihii geeriyooday dee da-diisu aada bay u yarayd oo toban jir buu ahaaba wax hantiya iyo maaloo uga tegayna may jireen waxaa markaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu agoomoobo waliba markii dambena waxa ugu beeri doonto maxay inuu rajoobo dee hooyadina ay dhimatay isagoo aad ba u yar oo daadiisu weli yar tahaya xikmad iyo ujeeddaa ku duugan oo qofku marka uu agoonnimo ku kacaamo weliba faqrina uu u raaco waxa uu noqonayaa qof yacni kartile oo adag waayo ilmaha xaaladda uu ku barbaare ee uu ku koro noloshiisa mustaqbalka qayb bay ka tahay haddii ilmaha la koolkooliyo daryeelka lagu sii farabadiyo xadka la dhaafiyo xoogaa dee waxa weeye lagu badiyo yacni waxa weeye mar walba in laga warhayo la koolkooliyo aan waxbaba loo ogolaanba culays inuu maro ama uu culays arko horta waa wax wanaagsan de wax xun ma aha laakiin mustaqbal ahaan saamayn bay ilmaha ku yeelata halka kan faqriga ku kacaamay iyo aabbala'aanta uu noqonayo qof adagoo yaraantaba ku hawlgala isagoo yar ile culays baa haysto mashaqa ku sugane sidii uu uga bixi lahaa buu falowgeeda qabanaya mar alla marka uu kacaamo uu noqdo qof dee wax qabsan karaa horuu ka gelaya hawshiisa cidna u joojin maayo kani laakiin weli wax ka sugaya ya wuxuu wax ka sugaya de u gurigoodiibuu ku nool yahay aabbiyo hooyuu la nool yahay waxaa laga yaaba isagoo weyn oo garhiyo gafuurla inuu wali guriga soo dhex taagay inuu doonayo oo wax laga warhayo doonayo oo saxna maaha taas mar haddaad yaro kacantood weynaato waa guriga laydh baa la siiyaa dee soo taagnaane waa inaad ugu yaraan ama wax soo kordhisaa ama culayska ka fudaydisaa waayo malihi guryaha laga guuro laakiin waxaan u jeedaa waa in had iyo jeer aad ku tashataa war hadda waad soo weynaatay maxaa kuu nafadi ha laakiin haddee ay dhacdo in qofkii weli isu arkaya inuu yaryahy isagoo shan iyo toban jira labaatan jira aduu doono soddon jira buu isu arkaya inuu weli yaryahy mar haddaad aamintay inaad yar tahayna siiba socon mayse soo moogi wax walba gurigaad ka sugaysa ila waxaa kaa dhaadhacsay laba yar baa mana yaride xaqiiqatan sidaa awgeed baa qofku mar haddii qaangaadhba uu gaadho dhaafo waa gaashaanqaad rasuulka aabihii siddeed toban jir buu ahaa markuu dhintay soo ma toban jir ma baa inaga agteena gaaladu way ka sii daran waxaan sideed toban jir lagu qaangaadhaa soo ma laakiin inaga lafteenna aynu u aragnaba qof qaangaadha inuu yahay laakiin inuu yar yahay baynu weli u qofka laftiisay ka dhaadhacsantay weli waad yarta sideed toban baa ta ciyaal baata marka ciyaalnima ma jirtee siddeed jir baa ciidamo lagu hogaamiyey oo jihaad lagu galay oo ciidamo dhan oo abubakar iyo cumar ku jiraan hormood uu ka ahaa usaama binu zayd yani rasuulku uu ugu talagalay calayhi salaatu wasalaam inuu ciidankaa hogaamiyo waa siddeed iyo toban markaa siddeed iyo tobanku waa siddeed iyo tobankii une dadkii baa kala duwan dadkii baa kala duwan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in noloshuba agoonnimo ay ugu bilatay oo ay ugu bilaabantay xikmaddaa iyo ujeedadaasaa ku jirta inuu qof adag noqdo isagu wax qabsan kara hawlgeli kara waayo waxaa loo diyaarinayaa fariin iyo risaalo weyn in loo dhiibo markaa tababarku nolosha bilowgeed buu uga bilaabmay inuu soo dhashay iyadoo aabbihiiba aanu noolay oo agoonnimo ay ugu bilaabantay waxaa kaloo iyana xusid mudan faqri iyo baahi bay ugu bilaabantay oo iyada lafteedu qofka waxyaabaha tababaro ka mid a ah, baahidu qofka way tababartaa waxaa laga yaaba qofka haddii ay barwaaqo iyo badhaadho uun ugu bilatay noloshuba inaanu wax weynba u arkaynin culayska iyo faqrigu dhibtuu leeyahay iyo wax badan dadka baahan baaba laga yaaba inu la yaabin baashu markay halkaa kula gaadhan waa toogu daran qof baahan markaad la yaabto de dhaqanka gaalada inagu muslimiinta waxaynu dee dareensannahay faqrigu wax jira inuu yahay weliba loo tulo qofkii miskiinka ahaa oo lala qaybsado baahida iyo culayska uu dareemayo laakiin gaalada iyaga dhaqankoodu waa maxay way la yaabaanba hadday arkaan mid faqiira waxaa la yidhi beri baa masar mise suudaan baa laga mudaharaadayo saa mid gaaladaba waxay aragtay dabeetan oo madaxdii gaalada kamid mid ahayd dadkan mudaharaadayo una buuqsan taa waxay tii la buuqsanyin waxaa la yidhi roodhidii baa qaaliyowday khubustii waxay tii oo keeg gabama iska cunaan yani waxay u aragtaa keeggiina inuu ag yaalo iyagiina roodhi bay ku dagaalamayaan waxay is leedahay markaa miyay haddee xaggan kaleba u leexdaan oo keega iyo waxyaabaha may may iska cunaanba yaani waxay u fakeraysaa qaaba inaanay waxbaba ka maqnayn ruudhidan inay raadiyaanba ay faduultay marka in qofka baahidu iyo faqrigu ile ceeb maaha nolosha adduunyaduna iyo haynta qofku kuma xidhno qofka wanaagiisa iyo xumaantiisa adduunyadu miqyaas iyo halbeeguma aha qofka wanaagsanna inuu hanti badan helayo qofka liitana faqri albaabka faqriga loo furayo maya oo adduunyadu ilaahay agtiisa haddii ay wax ka tahay qiimana ka leeday dee gaalka koobiyaa lagama siiya maantana iyagaabahe inaga badsada sowma addunyaa sijnu lmu'mini wa jannat lkaafir marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay noloshu ugu bilaabantay marka agoonnimadaa laga yimaado in waa inaan wax maal ah iyo hanti ah aabbihii aanu uga tegin waayo qofka haddii aabbala-ani ku dhacdo oo ilmuhu agoomoobo haddii hanti iyo maal uu uga tegay aabbihii weli dee waa qof yacni wax abdanaya laakiin marka ay u raacdo faqri iyo baahi waa culays labaad oo kii hore kusoo kordhay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii walam yatruk lahu shay-an min almaal wax hanti oo haba yaraatee uu uga tegey ma aan jirin wuxu uhi markaa mualifku walaqad tuwafiya waaliduhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waalidkiisii oo aabbihii looga jeedo waxa uu dhinto uu la oofsaday walxaal huwa rasuulku fii batni ummihi caloosha hooyadii uu ku jiro wa cumruhu iyada oo rasuulka aabbihii markaa uu dhintay da ay ahayd yani waa dee da-dii cabdilaahi binu cabdilmualib oo rasuulka aabbihii amaaniya casharata sana siddeed iyo toban sano wa dufina bilmadiina magaalada madiine ayaa lagu aasay walam yatruk lahu manuu uga tegin rasuulka aabbihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam shay-an min almaal waxaaba yaraatee hantiya ah, ugamuu dhimanin as'ila maa nasabuhu rasuulka abtirsiintiisu maxay ahayd min jihati abiihi marka laga xagga aabbihi abtirsiinta aabbo wamaa nasabuhu min jihati ummihi abtirsiintii rasuulka marka dhinaca xagga hooyo laga eegana maxay ahayd fii ayi jaddin awowgeebaa tajtamicu ummuhu rasuulka hooyadii ay kula kulantaa xagga abtirsiinta maca abihi aabbihi mataa tuwufiya goormo ayaa la oofsaday waaliduhu rasuulka aabbihii ayna dufina halkeesa lagu aasay su-aalaha jawaabahoodu iyo su-aalihii hore laftooda jawaabahoodu waa fi darsi qaadim insha allah markaa si fiicanha loo soo diyaariyo alkhulaasa abuuhu cabdullaahi bnu cabdilmualib wa ummuhu aaminatu bintu wahab yaltaqii nasabuhumaa labadaba waa rasuulka aabbihii hooyadii abtirsiintoodu waxay ku kulmaysaa fii jaddihi alkhaamisi awowgiisa shanaad maata abuuhu rasuulka aabbihii waxa uu dhintay wa huwa fii batni ummihi isagoo hee caloosha hooyadii ku jira ayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aabihii uu dhintay wallahu aclam wabiاllahi towfiiq wslى اllahuma عlى nabiyina mxamed